gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kale habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo khamiis ay sii baxayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labada qodobada caawa barnaamijka xog waraysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ah wararkii ugu dambeeyey dagaal maanta ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka nuurdugle xilli halkaasi ay caawa gaareen ciidamadu farabadan badan haddaba waxaan eegi doonaa xaalka caawa nuurdugle waa mahadsan tahay de maanta xalay ay soo qaadeen weerarkaas maanta marka sida caadada waa lagu jabiyey khasaare xooganna mataqaana waa la gaarsiiye waxaa sidoo kale caawa barnaamij ku dhegeysan doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb kadib socdaal afar maalin qaatay oo uu ku tegay furimaha dagaalka ee ka furan maxaas iyo aadan yabal sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan in ka badan shan ruux oo isku qoys ah ayaa waxyeela ay ka soo gaartay duqeyn dhanka cirka ah oo diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen miyiga deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud haddaba waxaan eegi doonaa sida ay wax u dhaceen walaal deegaanku adag waxay wax uga dhaceen maaratkaasu ag marahayaa li baabuur ag marahaya kolley ciidan way jiiftay baabuurkii baa maaragtay la duqeeyey kadibna ciidan masaakiinta aho marastaaho jiifto waa ku baabayo hilibkoodiga aan midna laga haynin oo maaragtay aan aan dowladaha itoobiya iyo soomaaliya arrimo dhowr ah ayay ka heshiiyeen xilli wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka itoobiya uu maanta soo gaaray magaalada muqdisho allah u naxariistee axmed naaji sacad ayaa lagu aasay magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeena caawa gabagabadana waxaaad ku dhegaysan doontaan wacaan ayseed cabdiraxmaan cali waa mar kale xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni maynee ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gefgef lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan qaybihii ugu horeeyey barnaamijkeenna ayaadna dhegeysaneysaan ayna ku bilownay deegaanka nuur leh xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday waxaana dagaal culus ay la galeen dadka deegaanka iyadoo dagaal saacado badan qaatay oo halkaasi ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka ayaa halkaasi gaaray si ay u kaabaan ciidamada deegaanka kooxdii weerarka soo qaaday ayaana dib kaga laabatay kadib dagaal culus oo halkaasi ku dhex iyaga iyo ciidamada deegaanka waxaa la sheegay in xubno badan looga dilay kooxda al-shabaab kadib weerarkaasi ay soo qaaday iyadoo sidoo kalena ay ciidamada xooga ay gaareen kadib dagaalka oo muddo socday waxaana ay kooxda ay dib uga noqotay deegaanka noordogle ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanka noordogle sidoo kale caawa waxaa gaaray wufuud eh, aada u fara badan iyadoo halkaasi ciidamo fara badan ay gaareen iyo wufuud ay xildhibaano iyo xubno kale oo dowladda federaalka ka mid ah ay markaa ka mid yihiin sidoo kale maamulka gobolka ayaa qeyb ka ah wufuudda halkaasi gaartay iyo saraakiil ciidan xildhibaano hore iyo xildhibaano hadda iyo eh, rag kale ayaa gaaray oo siyaasiyiin ah kana soo jeeda deegaanka xildhibaan hore cabdiqaadir carabow ayaan wax ka weydiiyey xaalka caawa deegaanka nuur iyo sida abaabulka uu kaga socdo deegaankan ee la qorsheynaya in lala wareego deegaanada kale ee ku xiran waa maadsan tahay de maanta xalay ayay soo qaadeen weerarkaas maanta marka sida caadadeedna waa lagu jabiyey khasaaro xooganna mataqaana waa la gaarsiiye deegaankana weli ilaaha idinkiisa waxuu ku jiraa gacanta dadka deegaanka iyo ciidamada xooga waxaan soo gaarnay maanta galabkeas gaarnay aada nodl meeshaas ayaan abaawilkiiyo la dagaalinka qawaariijta ka wadna sidii loogu diyaargaroy lahay eh, waa guud ahaan hadda jiraan gacanse amniga waayahay eh, diyaargarow noocey ayaad u gasheen marka dagaalka aad kula jirtaan kooxda ama aada la geli eh, doontaan wax kasto aana noogasoo diyaarsanay oo inaga tabarteeneed waxaasna waxa waaye hoola ciidan waaye waxawaaye wax barobalen kala kama jiraan annaga waxaan leenahay dadaal iyo abaabul iyo mataqaa inaan u diyaari garoono horena waa nooga goonay haddana waa naga go-an tahay dowladdana dee ayadan diyaaray u tahay inay kaasi garab weyn naga siiso nagama shaqayso marka aadan u diyaarsannahay waxaan la ogi waqtiga soo socda insha allah haddii ulaa natiijooyin wax ku oola oo istaraatiijiyad lah dowlaa insha allah maalmihii u dambeeyey dhaliilo ku aadan qaabka abaabulka dadka deegaanku ay wadaan amaba siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada shabeellada dhexe iyo galgaduud berigiisa dhaca waxaa jiray eedeymahaasi qaabka abaabulka ay u wadaan inuu aada u hooseeyo hadda idinku maxaad ka bedesheen dhaliilahaasise maxaad uga jawaabeysaan hortay markii dagaal la galo oo dagaalka wakti qaato eedahii dhaliilo waa iska imaan karaan dagaal farabadan waa iska imaan karaan laakiin waxaan aaminsannahay in horena loo dadaalay dagaalka hogana la sameeyey deegaanadaasna gacanta lagu dhigay eh, haddana mataqaanaa laga joogo oo ilaa hadda laga dagaalamayo qaybo kamida ah meelaha deegaanada ka mid kamida ah, eh, haddana loo diyaar diyaargarow in la dhamaystiro bini-aadanka sidiisaba dhawir kama dhamaato dad ayaga isku soo ekeysiinayo dhawir noocaas keenayana waa jiraan dad ay ka tahay in wax la saxno waa jiraan laakiin hadda waxaan aaminsannahay inaan aada isugu badan badannahay eh, aana dadaali doono idanka ilaah ilaah ayaa wax kasto waxaan rajeyneynaa inaan annaga gobolka kama shaqeyne waxaan ka shaqeynana in dadkeena xoroobaan diinteenana mataqaanaa lagu dhaqmo ummadeenana ay nabad helaan dhammaan geeya soomaaliyed oo nabad helaan ka shaqeyneynaa abaabulkana runtii hadda waa waa lagu wada jiraa oo sida loo dhan yahay inta hadda joogto degaankii inta badanba dhammaanba waa laiska waraya waana mataqaanaa waxaa loo diyaarsanyahay in dadkaan halmar gacan la saaro fiicana dowlaha yiraado dadka deegaankana waa abaabulan yihiin ayagana waa joogaan marka wixii dhaliilo jirana waa la kahayaa waxa hadda mataqaana ay imaanaan istaajiyadeeda si jiraan waa laga wada hadlayaa dowladana mataqaana aaday nagu galabtay arrinta arrintaas waana ku mahadsan yihiin dadka soo abaaway hooshaan annagana waxaa naga go-an intii aan anaga garaan keennaa in aan deegaannaga iskula dagaalano kama raacno dowlaha yidhaaho si si macnada oo jir leh oo midnimo leh looga saara dowlaha waayahay maxaa idinkaga degsan deegaanada gacanta lagu dhigayo ee dib looga soo baxo inta badan degmada runugood deegaanada hoos yimaada iyo isla degmada baa dhowr gooraya ciidamadu dib uga soo gurteen intay la wareegeen waa maasantay hadda sidiisaba dagaalka waxau leeyahay marka lagu jiray sariix fara badan uu leeyahay waa dareemi kartaa marka dibugurashada ugurashada waa xeelo dagaal lahaan kartaa laakiin ma jirto guud ahaanba deegaanadii laga soo tegay kuma dhiiran kara xitaa ayaga laftirkooda inay tagaan oo si buuxda u joogaan laakiin waxaan aaminsannahay inay falsafadama jirtay eh, haddana dee wixii oo dhan la wada kaxay arrinkaas ayadaana mataqaanaa qorshe cad laga heli doono deegaankana mataqaana lagu samey doono dadka deegaanka inay khiyaanadooda difaaca doonaan inta kalena ay garab sii doonta duulaahda al-shabaab waxay weerar kusoo qaadaa deegaanada lala wareegay oo ciidamadu ay fariisimaha ka samaystaan maxaa idinkaga qorshaysan taasi annaga dad nimankaas dagaal naga dhexeeya qorsho kale waan leenaha jirinto oo ayaga ahayd inaan iska dhicno fariisinka kale soo weeraraan sidii rabaa yeelaan ayaga hadda wixii ka dambeeyo al-shabaab waxaan rajeynayna in ayaga ay gacanta ku gambadaan la weeraro oo meel walba loogu tago duurka looga daba tago sidaasaa rajeynayna haduulaha marka dagaal sidiiso wuxuu leeyahay waa wuxuu leeyahay labada nacbi waa leeyahay khasaaro mm-hmm. laakiin waxaa aaminsan nahay weerar kastoo keenaan waa isku difaaca waxaan rajeynana in annaga aan iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa deegaanka geesiyaasha ah, in ayaga ay weerari doonaan deegaanadaasna sida u dhaqsiyaa ah badan gacmaha lasoo geli doono istraatiijiyo badanna loo samey doono sidaa la socotaba deegaanada de wax horumara kama jiraan oo cadowgan horumar u diiday diinta islaamka oo la biri lahaa qur-aankii cilmihii eh, la baray ayuu diidan yahay iskuol ma jiro wax horumar kama socdo meeshaas waxaan rajeynana marka in dadkii horumar fiican la gaarsiiyo ugu horeynna la xoreeyo ayagana ay isfurayaan dhammaan inay wada jeestaan jeestaan wada jeestaan inay isfurayaan annagana garabaan ku nahay mataqaanaa waana dabataagan waana mataqaanaa ku garab istaagsana waa gartay al-shabaab toddobaadkan laba goor ay daarunimca soo weerartay dadka deegaanka ayaana difaaca deegaankan deegaanada kale ee ka tirsan shabeellaha dhexe ama bariga gobolka galguduudba oo aad ku fool leedihiin dadka degan u diyaarsan yihiin inay iska difaacaan al-shabaab sida ay sameeyeen dadka deegaanka daarunimca mase ku muuqataa in habaxsiraan ay ka jirto dhanka dadka deegaanada dego dhammaan waxa waaye wixii jiri waa la saxay waana la saxaya oon ku sheegay wax culeysa kala jiri maayaan dee daarunimcana dee annaga laftirkeena kamid oo aaday isku difaaceen waana la garab taagan yahay ayagana waa adkaysteen oo dad dadaalay oo aada mataqaanaa magacaan u ilaaliya ay ka yihiin inta dhimata allah unaxariisto laakiin inta nool nolol ayay rabtaa bageysyaal gudaadin badan deegaanada kale aad sheegaysana dhammaan waxa waaye kulamo badanaa laga galay sidaad la socoto diyaargarow xoogan waa loo galay aan nooga qoshaysan hadduu ilaah yidhaah in aan dhammaan isku wada tagno oo shaqo fiicanna laga qabto wada wadajira cid gaar u soco doonta ma jiri doonta hadduu waa yidhaah waa wada wadajira la qaadi doona haduu ilaah yidhaah deegaanadana waa lawada leeyaha lama kala inta badan qorshihiina ilaa iyo imise ayaa dagaalka al-shabaab ad kula jirtaan ama deegaanadan kaga saaraysaan u qaadan doonaa holahaas waa hole ciidan halkii waxay utaalaa saraakiisha ciidanka inama aan leenahay inaan dhiirigelino oo deegaanadaas wax alliya u baahan yihin ka kaalmeyno dawladana dee aan ku garab istaagno waa saraakiisyada ciidankana de waa idinka arki doonaan diwaayada waxaan rajeynaynaa rajeyneynaa ilaahay sidaa ugu daranay in mataqaana dhawaan lasoo afjaro wedigaas koowaad dagaalka su-aalkan nagu eh, lagu weheliyo waa badannahay saraakiil iyo eh, gudoomiyaal degmoomaan walka gobolka banaadir eh, khiyaaro matalan ciidamadan waxaysleyid hogaamiyaashooda qayb kamida dowladda federaalka soomaaliya laftirkeeda ciidamada ciidamadeeda booliisi militaria waa la badan marka qof u kala hartma dadka deegaankii oo dhan macawisleydi marka waa badannahay socdaalkan waxawaaye insha allah waxaa rajeynaynaa socdaal guleed intaas kasii daran inta hadda kasoo socta ayaana kasii badan dhammaan dadka xanuunka waa wada gaaray hadda wixii ka dambeey waxaa loo diyaarsanyaa in si midnimana loo wajaho deegaanada maxay ka dhigan tahay eh, madaxweynuhu inuu tuuto qaato oo uu furimihii tago xerihii ciidamada uu tago si uu ugubaabiyo eh, ugu dambeyntii maxay ka dhigan tahay guul umada soomaaliya soo hogeetay eh, madaxweynihii isagoo meeshiisii mataqaanaa joogi karo oo si nabada ah u joogi karo inuu deegaanadii deegaan walba oo soomaalida degto inuu marba meel utago geed dheeri geed gacba u fuulo sida loo xaroo lahaa cadowgan khawaariijta oo arxanka dalan waxay nooga dhigan tahay guul annagana waxaa nala gudboon inaan garab istaagno aan mataqaanaa ku dhiirigelino garab istaagno sida waa u taagana qoraxdan uga taagnaano dhiigeeni iyo xoolaheeni iyo waxaa haysanana u xildhibaan hore cabduqaadir carabow ayuu ahaa oo ku sugan deegaanka nuurdugleh ee gobolka shabeellaha dhexe kaas oo aan wax ka weydiiyey dagaal saacadii lasoo dhaafay halkaasii ka dhacay iyo sidoo kale halkaas oo caawa ay gaareen ciidamo aad u fara diyaargarow xoogan oo dagaalka ka dhanka ah al-shabaabna loogu guda jiro in dhowaan halkaasi uu ka bilowdo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon aynu eegno markana gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa dowladdu ay duqeymo ka geysatay saacadihii soo dhaafay deegaanka ceelgarsalkaas oo khasaaro xoogan ay ka dhasheen duqeymihii ay geysteen diyaaradaha dagaalka diyaaradaha dagaalka ayaa duqeeyey deegaan waa deegaanka ceelgaras mihigiisa iyadoo sidoo kale halkaasi duqeymuhu ay la bartilmaameydsadeen diyaaradahu ee gawaari cabdibilayaal ah amaba gaadiid ay wateen xubna ka tirsan al-shabaab waxaa la sheegay duqeymahan in ay waxyeelo culusay kasoo gaartay dadka deegaanka iyadoo eh, ilaa iyo lix ruux oo isku qoys ah waxyeelo culus ay kasoo gaartay intooda badanna ay u geeriyoodeen duqeymihii halkaasi ee eh, lagu duqeeyey ee eh, ka duldhacay mid kamida ah ehelada dadka isku qoyska ah ee lixda ruux ah oo duqeymuhu waxyeeleeyeen ayaan wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen iyo hadda cidda nool iyadoo sidoo kale noo sheegtay in qaarkood lasoo gaarsiiyey magaalada muqdisho oo ay sidaas xog kusoo gaartay dadkii dhaawaca ahaa walaal deegaanku adig wawa dhaceen maaragtay nimankaasu ag marahaya baabuur ag marahaya koley cidan way jiiftay baabuur baa marka ag marahaya baabuurkiibaa maaragtay la duqeeyey kadibna ciidan masaakiintaah marastaaho jiifto waa maamo oo maaragtay afar lix shan cunug ayay tahay hal gabar iyo waxa waaye iyo afar wiil waay halkaas walaala ku baabaayo hilibkoodiiba aan midna laga haynin oo maaragtay aan maragtooda xitaa la arag ma cid oo dhan baa ku baaba'day mise wax ka badbaada ayaa jira marka duqaynta waxaan malala in la yiri maaratay wiil yar baa wuxuu yara soomaali soomaaliyeed oo dhulka go-anay ay keeneen oo dawladda ay keen sida la sheegaayo yaa keenaa laidinkugu sheegay dawladdaa soo qaadaan maqla anagu anagula sheeganay wiil yar bawdada ilmaha midka ugu weyn ilmahan todobada goorma ay dhacaya waa xala fiidki walaal xala fiidkii waayo annaga saaqay salaada subax markaan tukanay baa nagula soo garaacay waa lanagoo yiri ilmihii waa baabeeyan mid lagama hayo wiilkaas shan cunug buu markiisa horeba dhalay shantii mid gabadha gabadha ilmaha dhashay ayaydi isku maqnay ma ahaane afartii kale waxaa la yiri mid lagama hayo waayahay isagu ma nool yahay marka ha ah, wiilku waa maqnay gabadhuna gabar may maaragtanta umaatay waxay tinaa ariga inta la socday waxaa la yidhi ariga la kaxaysay laakiin walaali waa cabsanaa bal ariga hore iila dhawey ariga intay gabadha lasii kaxaynaysa waxaa la gantaalka guri ku dhacay gabadha ariga lasii dhaweynaysa waa tuma waa gabadha ilmaha dhashay gabadha ilmaha dhashay waana qof xaamilo ah hadda waxaa la ii sheegay in galabta gabadha hadda galabta ama waa waxay dhaheen maaragta iyadana waa yaro shoogsantaha wiilku sidoo kale waa shoogsan yahay caruurtu yaa ila joogeen marka ayey ayey ayey ayey aaba dhashay ayeeya aabba dhashay iyo shantii kale caruurta aheed ba halkaas ay ku basbeeleen halkaasay ku basbeeleen walaal maya maya wax ku badbaadan lama arko lixdaas qofood waa gabar oy ayeeyow tahay gabadhii dhashay iyo afartan wiil oy maarata wiilkiisa u dhalay walaal goobta dad in laga soo qaado ayaa noo sheegtay yaa laydinkugu sheegay dadka laga soo qaado goobta oo ay ahaayeen ma raggii duqeynta lala bay ahaayeen mise caruurtii qaar ka mid a caruurtii qaar kamida ah nagula yiri dhaawac lagu soo qaadayna dheheen kadib waxaa la ayagiina way soo wada qaadeenaan maqalnay kadibna meydkooda dhul saree baa loogu soo kuma darno halkaa wiil baa lagu soo qaada yiro maaragtay bawdaba ka muqan ma wiil baa waxaa lasoo qaaday haa wiil yar baa lasoo qaaday maqalnay yaa idinla wadaag marka xogtaas ood ka hesheen dadkay helaba masla dhex maraaya maaha anagu xaqiiqa ilaa hadda ma heen waa gartay magacyada dadka ay waxa gaareen manala wadaagi kartaa haa walaala wiilka ilmuhu ka dhinteen waxaa la yidhaahdaa daahir axmed baa la yidhaahdaa maamada dhimatay waxaa la yidhahdaa kaahataxad baa la yidhaahdaa marka ilmaha yararkaana kule ma yar bay oo hadda dawa xitaa naga guureen oo halkaan ku waagay labadii kun sideed tobanka soo kadib waa uu iska cunugu marka qadar ilaahay baa dhacday walaala qadar ilaahay baa dhacday waxaan maaragtay masiiba rabaaniya way ilmaha ma walaalka kula dhashay ayaa dhalamise maya maya walaalo ilmaha wiil ilmahayga adeer adeer ilmahaygaba wiilka ilmaha dhala adeer u ah oo walaalkii u dhalay xiriir ma ka hesheen marka dhanka dawladda oo ku aadan arrinkan may kolley waa laisku dhex walaacsan waa laisku maqan yahay waa laisku maqan yahay walaal maarata waa xiriir dadku waaba iska sheegeen wiilkii waxaa la yidhi inuuba dadkubu dhulka ku haya waa inuu waa shuba hasilka u yahay gabadhuba sidoo kale waxba ma dhaantaa la yidhi iyaduba sii daran caamila weliban ah bartilmaameedka goobta ay kula dhacayso gudaha magaalada ceelgarasa mise waa meel baadiye ah? baadiy xoolo dhaqataa way xoolo laban waxaa laba sito oo ariyo cid ay lahayd ilaah baa imaqlaayo maqrib baa ii dhowran waxaa la yidhi mid lagama hayo baa layidhi mid lagama hayo halkaas ku baabeena xoolihii xoolihii iyo dadkiiba halkaasi ku baabeeyan aa laba tiro ariya iyo ilmihii iyo waxaan ku leeya galgelin baa laga dhig wixii ma markii ugu horreysay waxaan ka dhacaayaan ceel garas iyo galgaduud mise anaga waa markii nuugu horreysa hadeertaan baduulaankaan ba aragnaa soo waa markii nuugu horreysa waa anaga maxaad codsanaysaan marka ugu dambeyntii cadaalad baan codsanayna walaal cadaalad baan codsanaynaa dadkaas la gumaaday oo maaragtay la baabi'iyey baa waxaan codsanaynaa af maaratay af dheer baa waxaan ku codsanaynaa in maaratay cadaalad aan u dadkaas cadaalad aan maaratay naloo raadiye walaal dad waa dulban baanu nahay guddoomiyahan waxaan maqlaaya in af maaratay hadalka laga qodnoqodmayhayo oo maaratay warka laga magaysay warka yaro duugduuga guddoomiyaha eelgaras gudninka lagu sheegaayo baan idaacadda kulmiy maan duurkii ka dhegaysanayo maaratay warka qarinayo dadka marasta oo baaba'day maaratay mara huwiyaan wax mara la hubiyana waa ka weeye dad maaratay mageysiya ku baaba'ay lix qofood baa meeshaas ku maqan waxay ahayd ehel mid ka mid ah ehelka dad isku qoys ah oo maanta la sheegay in duqeymo ka dhacay deegaanka ceelgaras ay waxyeelo culus ka soo gaartay iyadoo ilaa lix ruux oo shacab ah ay duqeymahaasi ku geeriyoodeen sida nagu maqlaa gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisade gelingelin ka dar garya gaaris hirtiyey gelingelin ka daran hagaag saaxiibayaal xogoraysa ayaad markana haddii aynu eegno allah u naxariistee fanaankii weynaa axmed naaji sacad ayaa lagu aasay magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska allah u naxariistee fanaanka ayaa maalmo ka hor waxa uu ku geeriyooday magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska iyadoo ay janaasadiisa ay ka qayb galeen fanaaniin iyo abwaano waxaana ay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda fanka uga tacsiyayeen geerida ku timiday allah u naxariiste al ustaad axmed daaji sacad axmed wuxuu ku soo aaday xilli soomaaliya ay u baahnayd baraarujin iyo kicin ay u baahnayd wuxuu ka qaatay xil aad u ballaaran iyuu ka qaatay markii laga soo bilaabo gurnimadoonkii markii xornimadii la qaatay markii xilligii kacaanka oo ay dowladdii kacaanka ay maalgelisay wasaaraddii warfaafinta wuxuu ahaa nin dhammaystiran oo xagga maxaan ku ihahdaa masraxa hadday tahay muusiika hadday tahay hal abuurka hadday tahay masraxiyadda wuxuu nin aad aad aad qayb ka soo qaatay runtii macallinna ahaa soo barbaariyay dad badan oo maanta lagu faani karo maali weyn oo dhan allaha ka samarsiiyo qabrigiisa allah u waasiciyo axmed naaji aniga aabbahaybuu ahaa oo kaleeto ninkii shaqada ii qoray isaga waaye oo raadiyo qudisho i geeyey ninkii oo maxaa la yidhaahaa telefontaana aan ka wada tumi jirnana isaguu ahaa ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ilaah hou naxariisto ma hadli karna maanta wallaahi bilaah halkan u taagannahay inaannu ka tacsiyeyno geerida naxdinta lahayd ee ku timid abwaankeenna weyn alustaad axmed naaji sacad oo dhowaan ku geeriyooday magaalada london maantana aan ku aasnay qabuurahan eh, london ee xaafadan waa hagaag saaxiibayaal waxay ahaayeen fanaaniin iyo abwaano marka goob joog ahaa janaasada allahu naxariistee fanaanka axmed naaji sacad markana wafdi ka socda dalka itoobiya ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxaana horboodayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya ahna ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalkaasi waxaana uu kasoo qeyb galay shir maanta kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho kuwaas oo marka ku dhex maray ama shirkaas oo ku dhex maray wasiiro ka kala socday itoobiya iyo soomaaliya heshiisyo dhowr ah ayay kala saxiixdeen waxaana ka warbixiyey shirka lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda maanta halkan waxaa nooga soo idlaaday shir noo furmay shanta bisha noona soo xirmay maanta shirkaas wuxuu ku bilowday guddi heer sare ah oo ka kooban dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya shirkaas sidaad boorka ka arkaysaanba wuxuu ahaa shirkii ugu horeeyay ee labada dowladeed soomaaliya iyo etoobiya ay si ministerial level ah guddi ah ay ku yeeshaan shirkaas maanta waxaa noo soo gabagabeeyey oo noo soo xiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka uh, dowladda federaalka soomaaliya uh, mudane saalax axmed jaamac iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda etoobiya sidoo kalena ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda etoobiya his excellenc dimeke meconen Ehm, shirkan maanta waxaa lagu saxiixay ehm, laba eh, waxyaabood kan koowaad oo lagu saxiixay waxa waaye eh, heshiis ganacsi oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya eh, sidoo kale waxaa la saxiixay minute agreement ama wadaxaajoodkii siyaasadeed ee maanta halkan ku soo idlaaday ayaa la wada saxiixday runtii waxaan rajaynaynaa ganacsatada soomaaliyeed in ay ka faa'iidi doonaan boqol iyo kontonka milyan ee dowladda etoobiya oo haysata shacab aada u badan sidoo kalena alaabo ganacsi borodhegti badan oo dowladda soomaaliya ay leedahay ay loo iibgey doono dowladda etoobiya ama dadkaas dadka etoobiya degan runtii waxyaabaha anaga hadda fursadaha oo ah qaaliga oo aan leenahay waxaa ka mid ah kalluunkeenna e, oo badaas aad u weyn e, kilomitr ka sii badan ah in broductiga laga soo saaro ama waxa loo yaqaano seafoodka loo iibgey doono dalkaas etoobiya loo iibgey doono marka shirkaas wuxuu ku saabsanaa intaas xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayuu ahaa oo ka warbixinaya kulan maanta dhex maray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka itoobiya wafdi uu hogaaminayay waa labo golo oo wasiiro oo kala matalayay soomaaliya iyo itoobiya sidoo kalena shirkaas uu qeyb ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac mobdhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay agaag saaxiibayaal markana qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan ayaan sii gaaraynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay furimaha hore ee dagaalka sidoo kalena booqday xeryaha ciidamada ay ku leeyihiin degmooyinka aadaya baaliya maxaas ayaa waxaa madaxweynuhu dib ugu laabtay galankii dambe ee maanta magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu ku sugnaa bishii lasoo dhaafay waxaa madaxweynuhu uu kulamo la qaatay intuusan dhuusamareeb dib ugu laaban saraakiil ciidan siyaasiyiin madax dhaqan iyo sidoo kale madax maamul oo ka kala jirta deegaanada uu tegay sidoo kalena waxa uu la meel dhigay sidii dagaalka dib loogu bilaabi lahaa ciidamada ayuu dhowr goobood ku booqday isagoo ku dhiirigeliyay ciidamada sidii dagaalka ay usii wadi lahaayeen al-shabaab ay kula jiraan waxaana ciidamada uu u sameeyey sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ballanqaadyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa sidoo kale maalmaha soo aadan inuu kusii sugnaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo uu dib ugu laabtay gallinkii dambe ee maanta iminkana waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiy allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi taya iyo qofkii tusmo lagu ogyaha la tabaakolkay tii sii gashee mid tolkiisna cee khawaarij tabtoo tacsi looma dhigo waana sababta fiir ka hadhoy tacbaan uga tuurantoo keenni soo tirtira taalliya xasuus loo taagaye ciidan toosan iyo shacab taakulada ku taageerayow tirtirsiinta guud waa in lagu tartamo tartan baa lagu jiraaye iminkaba hurdowtoosya dheegi jari aryamadeeyo waxaa kaloo shabaabka la yidhi warhooy war maad naga tagtaa nama taqaaniine warana waxaan odhan lahaa wuxuu talawadeenkii tuutaha u qaato furimaha hor u tegey tacaddiga shabaabkee tamarteenna gaasiray tuulooyinkoodiiyo togagay ku dhuntaan intuu xoogga ugu tago la tirtiro dhammaantood waar hal la tirtiro dabeed ha laysku tagee waxaa la yidhi tabantaabadii iyo iskuuti bay gacmoo tamaar ku yeeshaan war shabaab waxaan dhihi lahay turunturootay kuuftay dhacday ayaa taqaan war waxaad kaloo ka tagtay taladii seegtoo luntay ayaa tagaan ee maxaa tagaan aryaadhaha madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi shabaabow taraan tuurootay kuftayaad taqaanee xaaka aloo taaqaan turuntuurootay kuftayaad taqaanee xaaka aloo taaqaan warwar ma haysaane galmudug haddaad ku ogaydeen dagaalkii shabaab mid siyaasadeed baa ka socda warnimiyow hata kahor madawiinaga galmudug goorgoor wali baaray unugoraga dhigni yeembigaadani beermuusku faladoonaan magor dooradaa marka kalena wali baaray mukulaal i dooli halqolku wada dhagafade <laughs> usbaeelaha salyan dhaagtee dheega jiray waxaan dagaale hendaawo laguwa ruuxan shantaada ka reebin sharciuka ama reeba tiyaaq nagadeenna warmadayo warka waad iga dhex gashaye madaxweynihiiyo madaxweyne ku-xigeenkii baa kalamaan noqday sababtoa ah madaxweyne ku-xigeenku wuxuu xilka ka qaaday wasiirka arrimaha gudaha madaxweynuhuna waa ka soo horjeesto jeestoo lagama qaadi karuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkoo waraysi siinaya rediyo iyo kulmiyana wuxuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha iyo qoorqoorba waxay xagaldaacinayaan dagaalka shabaab lagula jiro wasiirka arrimaha gudaha galmudug axmed waayeel oo madaxweyne ku-xigeenka u jawaabayena wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku wasiir ma magacaabi karo sidoo kalena xil kama qaadi karo waar qorqoor iyo ciid haddaba waxay ka maraysaa waa su'aale labadeenna reerkaya u ah waayeel warba dagaalka shabaab lagula jiro waxaan dhihi waxay soo martaba waa mahad alle haddii ay mar kale maandeeq hantiday madax ku dhaclahoo mishinkii shabaab soo maleegi jiray maanta laga hortegay geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geerida dishay geedka haboyodheegijarwarmadoe waxaad ka tagtay gobanimada waa godka akhiriyo ilba loo galaa gowraacatada weli garaniney geedka hago heeney imanka gooja caddama iska daawanaysaanun ariwaaqlowba wacaa kula tahay war kalemaanay siyaasad baad ku mashquusheene ninbaa qarashka guurkiisa soo bandhigay doonashada gabadha wuxuu yidhi dolar baan ugu galay suuriyana dolar baan ugu talagalay meerkana gebigeedaba waxaan uga dhigayaa buu yidhi kitaabkii aan anigu dugsi qur-aanka ku soo baran jiray jiifkana wuxuu yidhi muranbe kama taagno sariirtii anigu aan horay ugu seexan jiray iyo tii ay guriga aabbaheed ku seexan jirtaan isku dhegsanaynaa maacunta sow maaha tii anigu aan wax ku cuni jiray guriga hooyaday iyo tii ay iyadu wax ku cuni jirtaan isku darsanaynaa xagga farshaxankiiyo cillaansaarkana dee walaasheed baaba taqaana sow maaha dhanka shoobinkana dad iimaan kale ama nihinoo wixii toddobada naloo keenaa naga badan sharaxaadda gurigaa noogu darnaan lahayde iyada asxaabteedii asxaabtaydaaba ku filan kaamerameenna looma baahno saaxiibkaybaa ayfoon haysta xisaabta isku soo daro wuxuu yidhi waa iska saddex boqoloo dollar war lama gabaranti weedilankoshiiga anseeda iima heriari markaasaa meherkia bilaawdi mayleeley gabartun hubshagaada islagaadni yeeri hungurushagaada islagaadni wari dharshagaada islagaadni yeeri wala dhomba islaga gaadniya kuweeli marka kan islagaadniya wedade haddin dareerasaba war kalamaanee war ma haysiine wiilii gabar baa hadda ka hor isukaansaday wiilkiibaa hadalka bilaabo wuxuu yidhi dareemay jacayl jacayl dareen leh samqada laabtiyo kashaydu daraaddaa waan nuglaaday gabadhii waxay tidhi u kaadii dib iiga kaadi waxaan ku damqee ku taabtay ku daaray bal ii bayaami wiilkiina wuxuu yidhi nafuu caashaqu dulaystay dhib iyo diif uu ku reebay ayaa ku dul joogta caawa gabadhiina waxay tidhi haddaad daalaadhacayso maxaa u dabiibi weyday naftana u dawayn weysay wuxuu ugu jawaabay hadduu ruux markuu dan sheegto digtoor baalala lala dayaaye laguma digtay hadayrin qof daacada oo ku doortay waxaynugu jawaabtay hubsiimadu maaha diidmo degdega la iskuma jeclaado jacaylku damiin ha yeesho warniyowkaasaad sheegase buudheri sidiisii barashada jacaylkuna eeyadaygu beerto yalea aryaadhaha war ma haysiine nuur dogle shabaab ka soo weeraray kobtayd iyo karintayda iyo camaamadayda maaragtaa ku dhacda sababtoo ah macaawislayda maha joogtay ah! iyo deegaankii oo dhanaa ah ku kacay xaa naga raacayaa ka yeertay warhooy war maad naga tagtaa nama taqaaniine war haddii aan shabaab la yska celin oo la kala fiijin argagixisadu halkii ay gashabay haddaan olol la leebsiinin marna inaan ammaan laga helin taa ha la ogaado aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how dhiblowgayaan la dhowraane ku dhiftaaha dhamaystirme dhiblowgayaan la dhowraane ku dhiftaaha dhamaystirme fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiod kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye duulkii bala naga shinsadaa shalahaybay naga dhaxlo intuu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliyeduulkii bala naga naga dhaxlo shacbina shaqada uma kala hadno askari dowlad iyo shacbina sharwada uma kala hadno dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay